alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd qaala almualif raximah llahu tacaala faslun alcalamu calamkii nawcaani laba nooc wey shaksiyun waa mid shaksi loo nisbeeyey wa huwa shaksigu maa kii weeye wadaca loo dejiyey bishay in shay baa loo dejiyey bicaynihi cayntaa loo dejiyey laa yatanaawalu xaalusan koobsanaynin hayrahu hayrkiis wadaalika zaydin oo kale weeye wa faatimata oo kale weeyaan wa makkata oo kale weeye wa shadqamin shadqam oo kale weeye wa qaranin qaran oo kale weeye halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah allahu tacaala macaarifta kii labaad waxaan ka soo baxnay kii koobaad oo ahaa addamiir kan waa kii labaad ka labaad waxaa weeye alcalam calamku xagga luqada aljabal buurtaa calam la yidhaahdaa wa min aayaatihi aljawaari fi lbahri kaalaclaam alaclaam waa jamcu calam yani waxaa loo jeedaa ay kaljibaal baa loo jeedaa marka xagga luqada lafdiga calam buurta ayaa calam la yidhaahdaa khansaa markay u barordiiqaysa walaalkeed waxay lahayd wa ina sakran لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار يعني سخر ووalaalkeed waxay leedahay waxaad moodaa calam buur baad moodaa buurtaasoo xaggeeda sare dab u saaran yahay baad moodaa marka xagga luqada jabalka ama buurta ayaa loo isticmaalaa raayada iyo calanka laftiisa waa la yidhaahdaa xaggaas waa xagga luqada xagga istilaaxa sheekhu intuusan gelin oo inoo sheegay taqsiimkiisa taqsiimkiisa oo shaygu hadduu aqsaam leeyahay waxay noqonaysaa in marka hore la ogaado aqsaamtiisa waayo haddii shaygu aqsaam leeyahay aqsaamtii mid kastaba tacriif buu yeelanayaa marka tacriif guud lama tacriifin karo ilaa aqsaamtii si la ogaado marka aqsaamtiisu waa labo labuu qaybsamaya calamkii ka koowaad waxa weeye calam shaksi ah shaksi isagaa fasiray isagaa tacrifiyey wuxuu ku tacrifiyey maa wudica lishayin bicaynihi shay gaar ahaaneed baa loo dejiyey shay gaar ahaaneed ayaa loo dejiyey shaygaa waxaan ahayna yani markaasi ma koobsanaya shaygaasuma ku dhacayaa sheekhu waa inoo tusaaleeyey zayd iyo faatima maka shadqan iyo qaran shantaa tusaale ayuu ina siiyey zayd wuxuu ku dhacayaa qof gaar ah waa nin magaciis nin gaara zayd marka la yidhahdo zayd xaggiisun la eegaya maxamed haddii la yidhahdo maxamed xaggiisaa la eegaya faatima haddii la yidhaahdo inantaas xaggeedan baa la eegaya maxaa yeelay iyadaa magaca gaar u leh makata waa magaaladii markaas kacbaday ku taallay waa la garanayaa maka shadqam waa awr magaciis ayaa shadqam la yidhaahdaa shadqamku waa awr magaciis bidaal baa inoo qoran laakiin muxaqiqiinta qaar waxay tilmaamayaan inuu yahay bidaal shadqan waana ismu baciir ayib qarankuna waa qabiilo yani markaasi magaceed ayaa la yidhaahdaa qaran waxaa loo nisbayaa taabicigii jaliilka ahaa la odhan jiray uways alqarani uways alqarani waa min qabiila min qabaa'il yaman qabaa'ish yamaneed qabiil ka mid ah weeyaan oo waxay ka mid tahay qabiilada min ahli muraad bay ka mid tahay yani markaasi qarankaasi marka shantaas mid kasta wuxuu ku dhacayaa shay mucayano ku dhacayaa shay mucayano gaar ahaaneed ayuu ku dhacayaa shadqa marka la yidhaahdo awrkaun buu ku dhacayaa marka la yidhahdo maka magaaladin buu ku dhacayaa kuma dhacayso qaahira iyo baqdaad toona kuma dhacayso iyo dimashqa toona maka magaaladaas la yaqaan ayay ku dhacaysa marka shaksigu waa midka loo dejiyey shay gaar ahaaneed inuu ku dhaco ka labaadna isagaa inoo soo alcalamu calamkii nawcaan laba nooc weeye shakhsiyun waa mid shakhsi ah wa huwa shakhsigu maa iyo ladii kii weeye wudica loo dejiyey lishayin shay baa loo dejiyey bicaynihi cayntisaa loo dejiyey waa tawkiid shayga lagu tawkiidinaya laa yatanaawalu xaaluusa markaasi koobsanaynin hayrahu hayrkiis hayrkii yani ma soo gudagelayaan hayrkii ma soo gudagelayan wadaalika zaydin oo kale wey zaydin oo kale waa nin magaciis wa faatimata waa inan magaceed wa makkata waa magaalo magaceed wa shadqam waa awr magaciis wa qaranna waa qabiil magaca marka la sheego qaran qabiilo kale ma koobsanaya qabiilka unbu ku dhacaya wa jinsiyun ka labaad waa jinsi wa huwa jinsigu maa ay ladii kii way wudica loo dejiyey lijinsin min alajnaas jinsi ajnaasta ka mid ah ayaa markaasi loo dejiyey wadaalika usaamata oo kale wey lilasadi xawl libaxa u sugnaaday wa hucaalata wey lihaclabi xaalu u sugnaaday tawacada wa du'aalata weeye yani markaa du'aalaladi'biyey xaalu u sugnaaday wa ummi ciryatin lilcaqrabi caqrab xaalu markaasi u sugnaaday yani markaas dibka looca ah. wa huwa jinsigu fil macnaa xagga macnaha ka nakirata nakiru la mid yahay liannahu maxaa yeele calmu jinsigu shaa'icun wuxuu ku faafsan yahay fii jinsihi jinsigiisa ayuu ku faafsan yahay fa taquul waxaad odhanaysaa likulli asadin libax kasta libaaxaasoo ra'ayto aad aragto waxaad odhanaysaa haadaa usaamatu haadaa kani usaamatu usaamo wey muqbilan xaalo mid markaasi soo qaabilaya halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala calamka qaybtiisa labaad calamka qaybtiisa labaad ayuu markaa inoo sheegay ka labaad waxa weeye calam jinsi ah calamka jinsiga waa iska nakiradii waa iska nakiradii weeyaan nakira waa soo aragnay kullu smin shaayicun fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna alakhar waa ismi ku faafsan jinsiga uu ka mid yahay oo qof gaar ah aan markaasi lagu koobayn wuxuu ahaa nakiradii calamka jinsiguna waa la mid sidaasoo kale ayuu la mid yahay laakiin maxaa calam loogu magacaabay mar hadduu nakiroo kale yahay maxaa calam loogu magacaabay calam waxaa loogu magacaabay waxyaalihii lagu yaqaanay ismiga calamka ah ayaa lagu arkay ismiga calamka waxyaala lagu yaqaanay ayaa lagu arkay mar haddii lagu arko waxyaala lagu yaqaanay sidiisibaa loo dhaqmay oo maxaa ka mid a ah waxyaalahi calamka lagu yaqaanay calamka al ma gasho maxamed al maxamed lama yidhaahdo khaalid al khaalid lama yidhaahdo kana waa la oo al usaamatu iyo asducaalatu iyo addu'aalatu arki maysid idan sidaa calamka loo dhaqmay kadaalika isagu waa calamba hadda lagu sheegaya cillo kale haddii lagu arko oo iclalkii sarfiga mancu jira haddii lagu arko maana insarif buu noqonaya baynamaa nakiradu haddii cillo laga helo cilo kale haddii loo keeno iyadoo sideeda haddii cillo ay ku qunto sida taaniif oo kale sarfiga lagama mancinayo waayo calamnibay weydi laakiin kani sidii waxaa loo dhaqmayaa calamkii haddii cillo kale laga helo maala insarif ku noqon sida usaamatu oo kale usaamatu waxaa ku sugan calamnimaan u haynay carabnimo oo calamljinsi ayaan u haynay mid kalea ku qumtay oo ah taaniiu bita taaniiu bita oo maala yansarif marartu biusaamata baad odhanaysaa biusaamata walmaanicu min asaf haddii lagu weydiiyana alcalamiyatu iyo wataaniif calamnimada marka maxay tahay lausaamatu kuma dhacayo xayawaan gaara kuma dhacayo libaaxoo dhan buu ku dhacayaa waxaa la arkaa isagoo sarfigii laga mancinayo isagoo sarfigii laga mancinaya markii la arkay ee waxaa la yidhi taaniis waa nooga muuqdaaye maxaan kaloo ku darnaa cillada kale waxay noqotay marka in la yidhaahdo calam wey calamkaasi waa kee ilaa calam waxaa lagu yaqaanay kii lagu magacaabo inuu cayibaa lagu yaqaanay calamuljinsi bay yidhaahdeen jinsigaasoo dhan buu calam u yahay maadaama arrimaha ay ku arkeen arrimihii iyo calaamaadkii lagu yaqaanay calamka shaksiga calaamaadkii lagu yaqaanay maadaama lagu arkay calamuljinsigii ayaa isagana calam ku sheegay wailaa xaqada marka la eego waa nakiradii sheekhu waa inoo sheegay wuxuu huwa filmacnaa fil macnaa muxuu ujeedaa waxa uu ku dhacay waxa uu ku dhacay waa sida markaasi nakiradii oo kale nakiradu maxay ku dhacaysay waxyaalo fara badan marka masjidun la yidhaahdo kullu masjid waa ku dhacaysaa kullu masjidin way ku dhacaysaa saasoo kale usaaba marka la yidhaahdo xagga macnaha wuxuu la mid yahay masjid buu la mid yahay sida masjid ugu dhacayo kullu lmasaajid oo ugu dhacayoo kale saasoo kale usaaba marka la yidhaahdo dibaax dhan bay ku dhacaysaa dhan ayuu ku dhacaya fucaala marka la yidhaahdo oo dhan ayuu markaa ku dhacaya marka sababta loogu magacaabay calam loogu sheegay asagoo sidaa nakiro ah waa ciladan sheegnay oo ah calaamaadkii calamka shaksiga lagu yaqaanay wax ka mida ah ayaa lagu arka way ka mid tahay inuusan al aqbali karin in haddii cillo kale loo helo oo calimnimadaan ahayn haddii cillo kale u timaado taariidkii iyo markaas cajibnimadii iyo maalaynsarif ku ayib wuxuu noqdaa waxa la saaxibulxaal buu noqdaa saaxibulxaal saaxibulxaalkuna waxaan macrifo ahayn ma noqdo saaxibulxaalku waxaan macrifo ahayn ma noqdo idan calaamaadkii calamkii shaksiga ayaa ka muuqday marka saasa calam loogu magacaabo waila xaqiiqatan waa waa nakaradii weeye ayib jinsiguna yacni marka wax la qeexayo ayaa la isticmaalaa shayga marka la qeexayo meesha ugu sarrayso laga bilaabo qeexitaankiisa waxaa la ohanayaa waa jinsi maalan waxaa la ohanayaa insaan marka la qeexayo waxaa la odhanayaa insaan xayawaanu ayaa la ohanaya xayawaanu ayib waa jinsi xayawaanka marka xayawaan waa jinsi maxaa soo gudagelaya nooloo dhan baa soo gudagelaya xayawaan marka la yidhaahdo naatiqun halkaasuu ku baxay marka kii yani markaas kuwii kale keyru naatiq naatiq bay ku baxeen marka marka shayga la tacriifinayo tacriifkaasi meesha laga bilaabayo ugu sarraysa jinsi bay odhanayaan waxaana isticmaala nimanka manaaada ayaa isticmaala manaaada ayaa isticmaala wa jinsiyun ka labaad waa jinsi wa huwa jinsigu maa iyo ladii kii way wudica loo dejiyey lijinsin baa loo dejiyey jinsi jinsiguna wuxuu ka caamsan yahay noocuu ka caamsan yahay jinsi ayaa ugu sarreeya nooc baa ka hooseeya fasli baa kasii hooseeya fasli ayaa kasii hooseeya marka maa ayo ladii kii way wudica loo dejiyey lijinsin jinsi baa loo dejiyey jinsigaasoo min alajnaasi ajnaasta ka mid ah jinsiguna markay tilmaamayaan waxay yidhahdaan waa ashyaa fara badan oo meel isugu yimaada meelo badanna isku khilaafsan ayib alinsaan matala waa jinsi insaan waa jinsi lianna insaankii waxaa ka dhaxaysa inuu yahay insaan bini aadam inuu yahay ka dhaxaysa laakiin wuu sii kala baxaya waxyaalo badan buu isku khilaafaya waxyaalo badan ayuu isku khilaafayaa xayawaan waa jinsi maxaa yeelay yacni noolo dhan nolol baa ka dhaxaysa noolal ayaa ka dhexaysa laakiin wuxuu isku khilaafayaa xagga sifaatka markaas waxyaala badan isku khilaafaya marka shay ashyaada shayna wadaaga waxyaala badanna isku khilaafsan ayaa jinsi la yidhaahdaa maa iyo ladii kii way loo dejiyay lijinsin jinsigaasoo min alajnaasa ka mid ah wadaalika usaamata oo kale usaamata oo kale oo lil asadexaa lagu sugnaaday marka libaaxu libaaxnimaa ka dhaxaysa laakiin de sifaat isku khilaafaya isku midab maahan isku cumri isku da maahan isku dheerar maahan geesi maaha xag marka laga eego isku mid maaha marka libaaxnimaa ka dhaxaysa laakiin awsaaf fara badan bay isku khilaafayaan ka usaamat oo kale wey laakiin marka la yidhaha zayd oo kale maalan zayd jinsi maaha qof mucayanu ku dhacayaa qof mucayana ayuu ku dhacayaa wa sucaalata wey lithaclabi xaalu u sugnaaday dawacada wa du'aalata weeye yani markaa du'aalo la di'biyey xaalu u sugnaaday wa ummi ciryatin lilcaqrabi caqrab xaalu markaasi u sugnaaday markaas dibka looca wa huwa yani markaa calamka jinsiga fil macnaa xagga macnaha iyo waxa uu ku dhacaya marka la eego ka nakirati nakiradii buu la mid yahay liannahu maxaa yeelay calamka jinsiga shaaicu wuxuu ku faafsan yahay fii jinsihi jinsigaas uu ka mid yahay inuu ku faafsan yahay fataquulu waxaad odhanaysaa likulli asidin libaax kasta libaaxaasoo ra'aytahu aad aragto waxaad odhanaysaa haadaa usaamatu kani waa usaama muqbilan xaalu yahay mid markaasi soo qaabilaya haada usaamatu kani usaamo weeye libaaxa weeye muqbilan xaalu yahay mid markaas soo qaabilaya marka usaamatu waa maalansarif hadda oo haddii aan caamil jir ka hormariyo marartu biusaamata haddii aan maalansarif ku noqonaya walmaanicu min asarfi alcalamiyatu calamjinsiga ah iyo ataamiif bitaa kadalika saamixaal buu noqonaya muqbilan hadda usaama laga xalaynaya muqbilan xaalu yahay usaamihi baa laga xalaynaya inuu macrifo yahay oo calam weliba laga qaadanaya wuxuu sheekhu yidhi raximah allahu tacaala wayanqasimu waa qaybsamaya alcalamu calamkii aydan idnaa aydan noqonay mar labaad baan ku noqonaya ilasmin ayuu u qaybsamayaa magac wa kunyatin ilasmin ismi buu u qaybsamaya wa kunyatin kunyuu u qaybsamaya walaqabin laqab falismu ismigii kamaa mahalnaa saan soo miisaalinay ka zaydin oo kale weeye wa usaamata oo kale weeye walkunyatu kunyaduna maa shay weeye sudira lagu bilaabay biabin ab lagu bilaabay aw ummin um lagu bilaabay wadalika abi bakrin oo kale weeye wa ummu kalhuum oo kale weye wa abiilxaaris weeye lilasadi xaal u sugnaa wa ummu ciryadin wa lilcaqrabi xaal u sugnaatay walaqabu laqab maa ayu ladii kii way ashcara ku dareensiiya birifcati musamaahu kan lagu magacaabay inuu sarreeyo wadalika zayn alcaabidiin kuwa la caabudaya kii lagu qurxiyey weeyaan xagga macna ahaan laakiin hadda waa laqabo ninbuu laqab yahay aw bidacatihi in la dhacaayayo tusinaya rifcadii ka soo horjeedaa in kor loo qaadayo la ammaanayo aw bidacati in la caayo wadaalika bada oo kale weeye waa shimbirta yani biyaha iyo meelahaas joogto weya xuurta la yidhaahdo wa anfi naaqa anfi kale weeye halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah allahu tacaala calamkii mar labaad buu sheekhu inoo qeybiyey mar wuu inoo soo qeybiyey wuxuu inoogu qeybiyey calam shaksi ah oo qof mucayana ku dhacaya iyo calam jinsio yani marka afraad badan ku wada dhacaya sheekhu waa inoo tusaalaye labaduba halkan mar labaad caalamkii buu qaybinaya wuxuu u qaybinayaa ismi iyo kunyo iyo laqab ismi waxaa la yidhahdaa waxa ugu horeeya oo qofka loo bixiya marka u dhasho ismi baa la yidhaahdaa ama wixii kunyo iyo laqab aan ahayn kunyo iyo laqab waxaan ahayn ismi ayaa la yidhaahdaa ama qofku marka uu dhasho waxa loo bixiyo ismi baa la odhanayaa qofkan marka uu dhashay waxbaa loo bixiyey kaa ismi baa la odhanayaa intaa wixii ka dambaysa wixii loo bixiyaa la eegayaa haddii ammaan ama cay uu tusinayo laqab buu noqonaya haddii laga bilaabo ab iyo um iyo ibni iyo bint laga bilaabo kunyuu noqonaya kunyo ayuu noqonaya sheekh waa inoo tusaaleeyey marka magacii waa sida kuwii aan soo qaadanay zayd iyo usaama ismi baa la odhanaya maxaa yaele kunyana maahan laqabna maaha laqab ma ahan oo zayd ammaan iyo caymina ma tusinayo usaamatu ammaan iyo caymina tusin mayo marka laqab maaha kunyana maahano abuu iyo ummu iyo ibnu iyo bintu lagama bilaabin labadii maadaama laga waayo idan ismi ismigu noqonaya marka labada wuxuu noqon waaye waa ismi kunyadu maxay tahay kunya wuxuu laga bilaaba ab iyo um laga bilaabo sheekhu saalyaal buu nasiyey abi umu kalhuum abilxaaris umu ciryad dhammaan waxay noqonayaan kunyo ayay noqonayaan kunyooyin ayay noqonayaan laqabku waa kii ku tusiya yani markaasi midkan lagu magacaabo in la ammaanayo ama in markaasi wax laga sheegayo in la ammaanayo waa sida zaynulcaabidiin zaynulcaabidiin waa ammaan wey bata iyo markaasi anfu naaqana waxay noqonayaan caybay noqonayaan oo badda yacni shimbirtaasuu la mid yahay baa loo jeedaa shimbirtaas ayuu la mid yahay ayaa loo jeedaa anfu naaqana yacni qabiil ayuu laqad u ahaan jiray markii hore oo sababtuna waxay tilmaamaan nin markaasi afar xaas lahaa ayaa neef geela ayuu gowracay neefka ayuu markaa wuxuu u qaybiyey xaasaskiisiibuu u qaybiyey mid baa marka soo habsaantay mar dambe ayaa waxaa yimi inankeedii iyadoo meeshii lagu kala tegay oo meeshii uu yaallo yani markaasi neefkii meeshii la gowracay madaxiis meesha uu yaallo ayuu yimid inankeedii baa yimid waxa kale markuu waayey odaygiiba wuxuu ku yidhi markaasi sha'nuka bihi yacni kan qaado markaase waxay yidhaahdaan faadkhala yadahu fii anfi naaqati wajacala yajuru sanku intuu qabtay ayuu jiitay markaasaa wixii ka farcay waxaa la ohan jiray banuu anfu naaqa laqabkaasay qaateen marka way ka xanaaqi jireen markii hore oo markii lagu yidhaahdo banuu anfu naaqaatihi way ka caroon jireen ninkii la ohan jiray xutay ah ayaa markaa ammaanay oo wuxuu yidhi qawmun hum alanfu waladnaabu hayruhumu waman yusaawii bianfi naaqati danaba qawmun qoladaasi waa qolo hum ayaguba alanfu dadka sagga ka jooga xagga sharafta iyo qiimaha waaladnaabu adnaabtu iyo danabku iyo dibtuna hayruhum waa kayrkood xagga dama dadka kalaa jooga waman yusaawiyaa la simi karaa bianfi naaqahasha sankeeda addanaba dibtayaa la simi karaa miyaa isman yihiin waa maya ma simna marka wuxuu leeyahy waa niman sarreeyo qiimo badan waxa weeyaan dadka sankay ka joogaan cidda kalena xagga dambay joogaan intaa waxay ka dambaysay waxay noqotay madxii banu anfu Eh, marka loo nisbaynaya anfiyun baa loodhanaya anfiyun kii sanka loo nisbeeyey kaasaa loodhanaya marka saddexdaa qaybood ayuu qaybsamayaa eh, qofkii wuxuu yeelan karaa magac wuxuu yeelan karaa qofkii magac iyo kunyo iyo laqab buu yeelan karaa ismigu waa magacaas loo bixiyey markuu dhashay kunyaduna waa yani ab iyo um waxaan ka bilaabanaya weye laqabkiina waa shayga ama ammaanta ama caayada markaa tusinayo weye wayanqasimu wuu qaybsamaya alcalamu calamkii ayadoo lagu noqoya lasmin ismibuu u qaybsamaya wa kunyatin kunyo iyo walaqabin laqab falismu ismigu kamaa maalan saas oo tusaalaynay ka zaydin oo kale u ahaaday wa usaamata oo kale ayuu ahaaday walkunyatu kunyaduna maa iyo ladii kii weye sudira lagu bilaabay biabin ab lagu bilaabay oo ummin um lagu bilaabay wadalika abi bakrin oo kale weye wa ummu kalhuum oo kale weye wa abilxaarisi oo sugnaaday wa ummu curyad oo kale weye lilcaqrabi maa kii wey ashcara ku dareensiiyey birifcati musamaahu kii lagu magacaabay in kor loo qaaday rifcati musamaaha ka lagu magacaabay in kor loo qaadayo la ammaanayo tusinaya wadalika zayn alcaabidiin zayn alcaabidiin yani waa laqab wuxuu laqab u yahay cali bnu xusein cali bnu xusein ibn cali bni abi aalib inanu awow u yahay cali bn abi aalib oo xusein inankiisa xusein inuu dhalay oo zayn alcaabidiin la odhan jiray ahaa ayaa zaynulcaabidiin laqab looga dhigay waa ammaan oo zaynulcaabidiina kuwii alla caabudayay kii lagu qurxiyey weeye qurux buu yahay kuwa alla caabuda waxaa loo nisbeeya qasidan macruufkaa ah. laysa alghariibu hariiba ashaami walyamani ayaa loo nisbeeyaa zaynulcaabidiin inuu leeyahay walaqabu laqabku maa ay ladii kii weeye ashcara dareensiiyey birifcati musamaahu kii lagu magacaabay inuu sarreeyo wadaalika zayn alcaabidiin oo kale weyaan ow bidaacatihi in markaa la caayo la dhaleecaynayo wadalika baba oo kale weeye wa anfi naaqa ah oo kale weeya wuxuu sheekhu yii raximahullah wa ijtamaca alismu hadday kulmaan ismigii iyo walaqabu laqabkii hadday kulmaan wajaba waxaa waajibaya ta'khiiru laqabi laqabki in laga dambaysiiyo canhu can lismi filafsaxi qowlka markaasi afsaxa ama fil asaxi qowlka sixada badan labadu waa la sheegay naxwu jaaa zaydu zayd baa yimid zaynulcaabidiina zaynulcaabidiin baa yimid wayakuunu laqabu laqabku wuxuu ahaanaya taabican mid raacaya lilismi ismigii buu raacaya fii icraabi icraabkiisa ku raacaya ilaa idaa kaana inay yihiin laqabkiiyo ismigii mufradayni mooyaane qof yajibu marka waxaa waajibaya idaafatu lismi ismi in loo idaafeeyo ila laqabi laqabka naxwu saciidu kursin weeyaan walaa tartiiba wax tartiiba kaa'inun mid ku sugan muusan ahaan bayna alkunyati walismi walaa bayna alkunyati wallaqab halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah garannay ismigii iyo calamkii inuu qaybsamayo ismi iyo kunye laqab inuu qaybsamayo garannay hadday kulmaan oo qofku wuxuu leeyahay magacna waa leeyahay kunyana waa leh laqabna waa leh laqabku waa naanaysti xagga af soomaaliga waa naanaysti naanaysti buu leeyahy magac waa leh kunyana waa leh see loo kala horumarinaya qofka marka lagu sheegayo marka la doonaya magaciisa in lagu sheego oo naanaystiis lagu sheego oo kunyadiisi lagu sheego see loo kala horumarinaya kee lagu bilaabaya keese loo dambaysiinaya wuxuu sheekhu leey raximahullah laqabku iyo ismi hadday kulmaan kunya inoo dambayso ismi iyo laqab hadday kulmaan laqabku waa inuu dambeeya sababtu maxay tahay leanna waxay leeyihiin laqabka wuxuu ka dhigan yahay sidii sifadii oo kale nacti oo kale uu ka dhigan yahay nactiguna muxuu ka dambeeyaa mancuudkiisa haadaa rajulun tawiilun tawiilun waa nacti yay nacti u tahay rajul bay nacti u tahay haadaa rajulun nin wey ninkaasoo awiilun dheer waa nacti sax maa in la yidhaha haadaa tawiilun rajulun marka laqabku iyo ismiga marka loo isku eego waa sida nactiya mancuud oo kale isku yihiin nactigii mancuudkana keebaa horeeya mancuudka horeeya nactiguna waa inuu dambeeya marka maadaama laqabku ismiga marka loo eego nactioo kale uu yahay waa in laga dambaysiiya taas waa mid midda labaad waxay leeyihiin laqabku ismigu intuu tusinayay iyo dheeraad buu wataa xadiis caabidiin la yidhaahdo cali ibnu xuseen wuu tusinayaa dheeraadna wuu tusinaya yani markaas inuu ammaanna waa tusinaya cali ibnu xuseen wuxuu ku dhacayay oo magacana wuu tusinaya dheeraado marka ammaanna wuu wataa marka waxay noqonaysaa mar haddii laqabkii la hormariyo in laga kaaftoomaba maxay ismigiiba ayay noqonaysaa marka si aan looga kaaftoomin marka hore waa ismiga la hormariyaa markii ismigii la sheego kadib laqabka waa in la raaciya marka labada sababa sababka way sheegaan waxay yidhahdaan labada dhinacyo laga eegayo laqabku waa inuu dambeeyaa maadaama uu ka nacti uu yahay marka loo eego ismigii nactiguna mancuudku waa ka dambeeyaa iyo inaan laga maarmin inaan laga maarmin ayib taas waa middaas marka la ecraabayo wuxuu noqonayaa ka dambe taabic buu noqonayaa ama bedel ama bayaan ka dambe sheekhu tusaaluuna siiyey jaaa zaydun zayn lcaabidiin marka la ecraabayo jaaa zaydun jaaa ficil maadi zaydun waa faacil marfuucu calaamatu rafcii damatu dahirat cala akhirih zayn lcaabidiin wuxuu noqonayaa badelun min zayd badelun min zayd wa badelu marfuuci marfuuc wacalaamatu nafdihi damatu daahiratu cala akhiri zayru mudaaf alcaabidiina mudaaf ilayhi taasi marka wuxuu noqonayaa bedel bayaanna bannaan jaaa zaydu zayd baa yimid zaynulcaabidiina ah zaynulcaabidiina ah marka sidaas ayaa markaas ciraabku noqonaysaa wa yakuunu laqabu taabican lilismi fii iraabihi fii icraabihi icraabta ka hore waxa uu qaatay ayaa la siinayaa ra'aytu zaydan zayna alcaabidiina waa fadxinaysaa marartu bizaydin zayn alcaabidiin kaa hore waxa uu yahay haddii la damiyo waa la daminayaa lianna taabicu matbuuciisuu raacaa tawaabicdu afar bay ahaayeene wuxuu noqonayaa imaa badel wa imaa bayaan labadaa mid catfu bayaan wa imaa badel labadaa mid baa la ciraabaya ka dambe wuxuu sheekhu ka soo reebay laba mufrad hadday yihiin laba mufrad hadday yihiin maxaa la yeelayaa oo ismigiina mufrad buu noqday laqabkiina mufrad buu noqday xaalka noocaas sheekh wuxuu leeyahay waxaa waajiba in laisku idaafeeyo oo ismiga laqab baa laisku idaafaynaya markuu leeyahay ilaa idaa kaana mufradayn kuwii hore haddaa maxay ahaayeen kuwii hore maxay ahaayeen kuwii hore afar suuraa kasoo baxaysa laqab iyo hadday kulmaan ismi hadday kulmaan afar suuraa kasoo soo baxaysa afar arrimood baa ka soo baxaya awal waa inaad ogaataa baabka mufrad maxaa loo yaqaanaa si aad u fahamtid mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa murakkaban maa laysa murakaban wixii aan tarkiib ahayn taraakiibtu aan arki doonaaye isagaa inoo soo wada waxaan murakab ahayn ayaa mufrad la yidhaahdaa taraakiibtuna waa saddexda isaga inoo soo wada saddexdaa tarkiib waxaan ahayn baabulcalam marka la joogo saddexdaa tarkiib waxaan ahayn mufrad buu noqonaya xataa jamcu mudakar saalimki muanihii mufradka hore loo yaqaano dhammaantood waxay noqonayan haddaysan murakab noqonin mufrad bay noqonayan fi hada albaab idan mufradku naxwaha marka la joogo dhowr jeer baa la tacriifiyaa mid waan soo marnayo maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min asmaai sitta kani waa tacriifkii labaad maa laysa murakaban laba kanoo sheekha inoo keeni doona insha alla arki doonaa mar haddaad fahamta mufradkii inuu yahay maa laysa murakaban waxaan murakab ahay ismi laqab iyo ismi hadday kulmaan inay laba mufrad noqdaan waa sida saciid iyo kursi saciid waa ismigii kursina waa laqabkii saciid murakab miya waa maya mufrad murakab maaha kursina murakab musaa mufrad waa mufrad inay mufradey noqdaan laba soo maha waa mid xaalad xaaladda cagsigeeda waa maxay tahay inay murakabay noqdaan waa labada cagsigeeda oo maxay noqonay tusaale ahaan jaaa cabdullaahi zayn alcaabidiin cabdullaahi waa cabdi iyo allah waa murakab zayn alcaabidiinna waa murakab marka laba murakab bay noqdeen ismigii iyo laqabkii mid kasta murakab buu noqday waa cagsi kii hore kii horaan sheegnay muxuu ahaa inay laba mufrad noqdaan kana muxuu yahay inay laba murakab noqdaan labada cagsi bay isu yihiin labada kaluna cagsi bay isu yihin waa iska fahmaysaa markiiba oo maxay tahay ka horaa mufrada ka daba murakab ah sheekha inoogu tusaaleeyey jaaa zaydun zayn lcaabidiin ka hore waa mufrad ka dabana muxuu yahay murakab cagsi ka dhig cagsigu muxuu noqonayaa murakabka hormari ka horo ismigaa murakaba waa cabdullaahi jaaa cabdullaahi kadibna mufrado ku rusul intaa ma fahmo wada laba iskaga soo horjeedaan inay laba mufrad noqdaan iyo inay noqdaan laba murakab labada cagsi bay isu yihiin sooma labada kalena cagsi bay isku yihiinoo marna mufradka hormariyo murakabka dambaysii marna murakabka hormariyo mufradka dambaysii sawaadix maaha afartuba tusaale muxuu noqonayaa ayagoo mufradayna waa jaaa zaydun kursu waa zayd iyo kursu labada mufradayn wey murakabayn jaaa cabdullaahi ama jaaa abubakrin bakrin zayn lcaabidiin wado murakab sowaadx maaha cagsi ka dhig ka hore murakab ka dhig kadaba mufrad ka dhig ka hore murakab ka dhig oo ismiga jaaa cabdullaahi kurzu mufrad ka dhig ka dambe cagsi ka dhig jaaa muxammadu zayn lcaabidiin waan fahmay sooma afartaa suura ka soo baxaya afartaa marka icraabta hore midda horu sheikhu ina leeyahay ka dambe ee ka horu taabic u noqonaya saddexda suuro hore wey ayib laakiin markay mufraday noqdaan waa laisku idaafaynaya sheekhoodi laakiin hadday labadoo murakab yihiin ka horaa mufrada ka dambaa murakaba cagsi kadhig ka horaa murakaba ka dambaa mufrada saddexdaa israaci saddexdaasi ka dambe ka horu taabici kaa hore waxa uu noqdo ayuubu ka noqonayaa kaa hore haddii la rafcikana waa la rafcinaya haddii la nasbiyana waa la nasbinaya haddii la jarana waa la jaraya laakiin ka dambe muxuu yahay muxuu noqonaya taabici afar taabic afar keebuu noqonaya taabicaas wuxuu noqonayaa imaa badel wa imaa cadfu bayaan labada mid buu noqonayaa ka dambe saddexdaa suuro hore suuradan dambe oo laba mufrad ay noqdaanna waa la isku idaafaynayaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi la isku noqonaya wuxuu sheekhu raximah ullah waida ijtamaca hadday kulmaan alismu ismigii iyo wallaqabu laqabka hadday kulmaan wajaba waxaa waajibaya taakhiru laqabi laqabka in la dambaysiiyo canhu can ilismi fil asaxi qowlka saxada ah. naxu jaaa zaydun zayd ulcaabidiin oo kale wey marka ka hor waan sheegna waa faacil zayn lcaabidiina badlun zaynu badlun min zayd wabadlu marfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahiratu cala aakhirihi zayn mudaaf alcaabidiina mudaaf ilayh wayakuunu laqabu laqabku wuxuu noqonayaa taabican mid raacaya lilismi ismigii buu raacaya fii icraabi icraabkiisu ku raacaya ilaa idaa kaana inay yihiin ismiga iyo laqabku inay yihiin min mufradayn laba mufrad oo fayajibu marka waxaa waajibaya idaafatu lismi ismiga in loo idaafeeyo ila laqabi laqabka isnaha marka sheekhu ina leeyahay ilaa idaa kaana mufradayn halkan maxaan ka fahnay inta hore marka midka dambe uu taabic ka hore u noqonayo in ay yihiin saddexda hore laba murakab mufrad iyo murakaba marna murakabka la hormarinay marna mufradka la hormarinayo ayib hadday laba mufrad noqdaan waxaa waajibaya idaafat lismi ismi in la idaafeeyo ila laqab laqabka loo idaafeeyo kaas waa qowl qowl kalaa jiro odhanaya waxaba hal israaciyo taabixa laga dhigo jaa saciidu kurzu alaa afartuba waxaa ku bannaan taabicnimo sawaadxi maaha afartuba taabicnimo ayaa ku banaan laakiin qowlkaa sheikhu inoo sheegayo waxa weeyaan waa qowlka basriyiinta wey waajibka ka dhigaya taabicnimo laakiin qowl kalaa qowl kufiyiin waxay leeyihiin taabica laga dhigi karaa yacni markaa afartuba taabicnima ku bannaan calaamadahbasriyiin laakiin ay ka soo reebayaan waxay leeyihiin maya ka dambe markay mufriday noqdaan idaafo waa waajib ka hor waa mudaaf ismigu laqabkuna mudaaf ilayhi ayuu noqonaya naxwu saciidu kursu wey saciidu haadaa mubtado weeyaan saciidu waa khabarkii saciidu mudaaf kursina mudaafu ilayhi sidaa waxaa ku cilaabaya waxaa weeyaan basriyiinta saciid mudaaf kursi mudaaf ilayhi kuufiyiin laakiin maxay leeyihiin waxaa bannaan in la saciidu kursu saciidun kurzun kursu markaa muxuu noqonaya kurzun badelun min saciid wa badl marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi damatu daahiratun cala aakhiri marka labada weji ayaa bannaan ismi iyo kunyo hadday kulmaan ama kunyo iyo laqab hadday kulmaan arrinku muxuu noqonaya wuxuu sheekhu yi raximahullah walaa tartiiba wax tartiiba mawjuudun mid jooga muusan ahaan bayna alkunyati kunyadii iyo walismi ismigii walaa bayna alkunyati kunyadii iyo wallaqabi laqabki bimacnaa ismi iyo kunyo hadday kulmaan kii ladana la hormarin karaa oo maxaad odhanaysaa jaa muxammadu abu bakrin jaaa abu bakrin muxamadu kaaduuna hormari jaaa muxamadu maxaan hormariyey ismigii abubakr maxuu noqday kunyadii soo maaha cagsi ka dhig jaaa abu bakrin muxamad dambaysi labadoo bannaan kadaalika laqab iyo hadday kulmaan kunyana waa la midoo jaaa abu bakrin zayn lcaabidiin jaaa zayn lcaabidiina abu bakrin labaduu ku bannaan walaa tartiiba wax tartiiba mawjuudun mid jooga muusan ahaan bayna alkunyati kunyadii iyo walismi ismigii walaa bayna alkunyati kunyadii iyo walaqabi laqabkii yani wax tartiiba udhexeeya ma uu jiro wayanqasimu waa qaybsamaya alcalamu calamkii ayadan lagu noqonya ilaa mufradin buu u qaybsamaya mufrad iyo murakabin murakab buu u qaybsamaya falmufradu mufradkii ka zaydin wahindin weeye wlmurakabu murakabkiina alaaatu aqsaamin saddex qaybood weeye murakabun idaafiyun murakab idaafi ah ka cabdillaahi wa cabdiraxmaan wa jamiicu lkuna iyo kuyooyinko dhan wa murakabun masjiyun iyo murakab masji ah kabacla baka waxadara mowta wasiiba weyhi wa murakabun isnaadiyun murakab isnaadi ah ka baraqa naxruhu wa shaaba sheekhu halkan wuxu inoo tilmaamaya raximahullah mar labaad wuxuu inoo qeybiyey calamkii wuxuuna inoogu qeybiyey mufrad iyo murakab horan u sheegno waxaan baabkan marka la joogo mufrad waxaa lagu tacriifiyaa maa laysa murakaba waxaan murakab ahayn waa mufrad maa laysa murakaba intaas waadix wey sheekhu waa inoo tusaaleeyey zayd iyo hindu inoogu tusaaleeyey zayd waa mufrad hindana waa mufrad limaada lianna labadua murakab maaha cali iyo xuseen iyo khaalid baa la mid ah waa aclaam waana mufrad murakabkii sheekh wuxuu noo sheegay inuu saddex u qaybsamayo murakab idaafi ah sida cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo cabdilcasiis ayib iyo cabdilkhaaliq iyo kuwa lamidkaa ka hore wuxuu noqonayaa mudaaf ka dambana muxuu noqonayaa mudaafun ilayhi buu noqonaya ka hore waa mudaaf ka dambana mudaaf ilayhi buu noqonaya waxaa dhan abu cabdiraxmaan abu muxamed abu khaalid abu zayd abu cali abuuda hore mudaaf ismiga dambana muxuu noqonayaa mudaafun ilayh kunyoo dhan iyo ismi kastoo cabdi laga bilaabo dhammaan waa tarkiib idaafiya ah. wey sawaadix maa ama cabdullaahi deh ama cabdilweli deh ama cabdiraxiim deh ama wax kaluu idaafe ah. carabi ahaan muxuu noqonayaa mudaafi mudaaf ilayh buu noqonaya waa tarkiib idaafi ah kaas waa tarkiibka idaafiga ah. ka labad waa tarkiib masdi ah horaan u saarana masdigaas oo markii sheekhu inooga warramayey waxyaalaha sarfiga la manciya calamka waxaa la mid ahaa tarkiib masdi ah waa laba ismi laba shay ama laba ismi oo kale madax bannaanaa oo inta laisku daray hal ismi laga dhigay masjigu waxa laisku daro isku qaso ayaa masji la yidhaahdaa masajtu bayna shayayn bimacnaa khaladtu bacdaha bibacdin qaar baan qaar kale ku daray wey masajtu labana bilmaa waad oranaysaa caanihii biyi baa isku daray marka laba ismi bay kala ahaayeen bacla iyo baka waa la isku darayo hal ismimaa laga dhigay baclabak magaalo markaasi shaam ku taalla ayaa baclabak la yidhahdaa xadramowt laba kelmadood bay kala ahaayeen hal ismi laga dhigay siiba wayhi laba kelmadood bay kala ahaayeen hal ismi baa laga dhigay tarkiibkan waxaa loo yaqaanaa masji waa laba kelmadood kale madaxa bannaanaa laakiin markii dambe ismi waaxida laga dhigay tarkiibka masjiga isaguna waa qaybta labaad weeye isagu labaa loo kala qaadaya xagga icraab marka la eegaya labaa loo kala qaadaya weyhi hadduu ku dhammaado waa mabni weyhi siiba weyhi dhammaana wada mabni laakiin weyhi hadduusan ku dhammaan wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa mucrab maa laa yansarif ah waa mucrab waana maa laa yansarif maxaa ka mancinaya laba shay baa ka mancinaya alcalamiyatu wtarkiib waaltarkiib almasdi ayaa ka mancinaya waxaa inoo haray tarkiibka isnaadiga tarkiib isnaadiga haddaad maqasho waa jumlo qof loo bixiyey jumlo dhan ama ha noqdo jumla ismiya ama ha noqdo jumla ficliya qof baa loo bixinaya jaaa zaydun baa nin loo bixinayaa sawaadix maaha sheekh wuxuu noogu tusaaleeyey baraqa naxruhu waa ficil maadi naxruhuna waa faacilka baraqa naxruhu waxaa iftiimay dhalaalay naxruhu dhuuntiisi shaaba waxaa cirroobay qarnaaha labadeedii gees ayaa cirro yeeshay dayib qarnaaga waxaa loo jeedaa yani markaa tidacii timaha la tidcay ayaa loo jeedaa marka shaaba yani markaa waxay noqonayaan ficil iyo faacil qarnaa waa faacilkii baraqa naxruhu waa ficil iyo faacil waa jumla ficliya shaaba qarna waa jumla ficliya baraqa naxruhu nin baa loo buxiyey shaaba qarnaahana inan magaceed wey ayaa shaaba qarnaha la yidhaahdaa ninkii shaacirka waatuu lahaa kadartum wa baytullaahi laa tankixuunaha banii shaaba qarnaha tusiru wa taxliil saddexdaa qaybood waxaa u qaybsamaya tarkiibkii tarkiib idaafi ah waa ismi iyo mid ka horo mudaaf ah iyo kadaba mudaaf ilayhi ah iyo tarkiib masdi ah laba ismi oo kale madaxa banaana isku daro hal ismi laga dhigay tarkiib isnaadi ah jumlo dhan oo qof loo duciyey saddexdaa waa taraakiibti xagga icraab marka la eego idaafigu juska horaa la icraabaya ka dambana waa la jaraya mudaaf ilayhini baa lagu jaraya jaa cabdu cabdigaa faacilkii ah allahina mudaaf buu noqonaya waadxee sooma masdigana labaa loo kala qaadayaa waya hadduu ku dhammaado waa mabni hadduu ku dhammaan waayana waa mucrab laakiin muxuu noqonayaa maalansarif buu noqonaya isnaadigii baa kuu haray tarkiibku isnaadi hadduu noqdo xarakadiisu waa maxki baan dhahaa oo markaan icraabayno baraqa naxruhu wada socotaa waa qof magaciis waxaan odhanaynaa jaaa baraqa naxruhu markaan icraabayno jaa waa ficil maadi baraqa naxruhu faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati alxikaaya xarakat alxikaaya maxaa loo jeedaa yacni markiisi hore baraqa naxruhu ficlii faacil baayan soo maahayn naxru maxaa saarnaa damadii saarnayd markuu faacilka ahaa tii baa markaasi loo daynaya xarakadu marka muqadar bay noqonaysaa baraqana bifatxi raa iyo bikasri raa labadu waa laba luqoo ku bannaan laba luqoo ku bannaan sida qaamuuskuba uu tilmaamaya wuxuu odhanaya bariqa ka farixa wa ka nasara nasara waa facala farixana waa faacila marka bariqa iyo baraqa bay labadu waa loo isticmala carabiga waa la isticmaalaa faidaa bariqa albasar iyo faidaa baraqa albasar waa qira'ataan laakiin macnaha iskhilaafaya oo baraqa haddii la fadxiyo baraqa haddii la fadxiyo ra'da waxay noqonaysa macnaa lamaca uu dhalaalay ayuu noqonayaa lakiin haddii la kasiyoo bariqa la yidhaahdo bariqa haddii la kasriyo waxay noqonaysaa bimacnaa taxayara wuu wareeray marka macni baa iskhilaafaya laakiin isticmaalku labaduba waa la isticmaalaa bariqa iyo baraqa laakiin isku macno markaasi ma noqonaya marka waxay noqonaysaa jumladaasi qof marka magac looga dhigo baraqa naxruhu marka qof magac looga dhigo waxaan oranaynaa icraabteedii damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu maxalli bixarakati alxikaaya raaytu shaaba qarnaha raaytu ficl wa faacil shaaba qarnaha mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratu cala aakhirihi banaca min duhuuriha ishtiqaalu maxal bixarakat alxikaaya marartu bishaaba qarnaaha bishaaba albaaw xarfu jar shaaba qarnaaha majruurun bilbaaw calaamat jarrihi kasratun muqadaratu cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bixarakati alxikaaya kuwa kalena waa la mid kuwa kalena waa la mid wayanqasimu waa qaybsamaya alcalamu calamka ayadoo lagu noqoy ilaa mufradin mufrad iyo murakaban buu qaybsamaya falmufradu mufradkii ka zaydin wahindin oo kale wey walmurakabu murakabkii alaaatu aqsaamin saddex qaybood wey murakabun idaafiyun murakab idaafi ah ka cabdillaahi wa cabdiraxmaan oo kale markaan icraabayno jaa cabduraxmaan jaa waa ficil maadi cabduraxmaan cabdi waa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatu daahiratu calaa aakhirihi cabdu mudaaf allahi mudaaf ilayh cabdu mudaaf araxmaan mudaaf iley taasuu noqonaya wa jamiicu lkunaa waa kuyooyinka dhammaantood weeye abuu cabdilaahi abuu muxamed abuu khaalid abuu fulaan dhammaantii waa tarkiib idaafiu noqonaya wa murakabun masjiyun ka labaad waa murakab masji ah wadalika bacla baka weeyaan waxadara mawta wasiiba weyhi bacla baka waa meel shaam ku taalla xadara mawtna waa yamanta qayb ka mid a xagga januubka soo xigta siiba weyhna waa markaasi sheekhii macruufka ahaa weye waa la yidhahda laakiin ugu caansan wa murakabun isnaadiyu ka saddexaad waxa murakab isnaadi ah waa laba ficil iyo faacil laisku tiiriyey oo markaa magac laga dhigtay murakab isnaadi ah wadaalika baraqa naxruhu baraqa waxaa dhalaalay oo iftiimay weeye naxruhu dhuuntiis waa iftiimta oo dhalaasha washaaba qarnaha labadeedii geesood iyo labadeeda tidac ayaa markaa ciroobay oo markaa ciro yeeshay qaala almu'alifu raximah allahu tacaala ismu lishaarati maa wudica limushaarin ilayh faslun haada kani faslu faasil wey mid wax kala saaraya wey muxuu kala saaraya mima mima madaa o mima sayati wixii tegey iyo wax soo socda ayuu kala saaraya kala soocaya hadalkii hore calam buu ku saabsanaa ka soo socda ismu ku saabsan yahay marka waa faasilo yani marka labadii hadal ayuu kala faslinaya inuu hadal cusub yahay oo darsi cusub u yahay baab fasl cusub u yahay ayuu markaa inoo tilmaamaya ismulishaarati ismuishaaruhu maa ismu weeye wadica loo dejiyey limushaarin ilayhi mid xaggiisa la tilmaamayo wa huwa daawi wa huwa ismushaarihi daawi lilmufradi xaaluu u sugnaaday mufrad mufradkii almudakari mudakarka ahaa wadii weeye wadihi wey dii weeye wadihi wey watii weeye watihi wey wataa wey lilmufradati xaaluu u sugnaaday mufrado almuanaa mufradadii almuanahati muanadka ahayd dhadigka ahayd wadaani weeye lilmuhana muhana xaaluu u sugnaaday muhanihii almudakari mudakerka ahaa fii xaalati rafci xaalati rafca xaalo ugu sugnaaday wadayni weeye fii xaalati اnasbi waاljari ama fii xaalatay الnasbi waاljari labadu waa laba markaasi laba nusko ayaa markaa midna fii xaalati الnasbi waاljari ama fii xaalatay الnasbi waاljari dayni weeye fii xaalati اnasbi waljari xaaluu markaa u labada xaaladood wataani weeye lilmuhanaa muhane xaaluu u sugnaaday muhanihii dumarka ahaa fii xaalati rafci xaalati rafci xaaluu u watayni weeye fii xaalati nasbi xaaluu u iyo waljari walljamci jamci ayuu u mudakaran kaana mudakaran mudakar ahaaya rag ahaaya aw muanaan muana ahaaya ula ula baa usugnaaday bilmadi mad xaaluu ku dhehnaaday cinda alxijaaziyiin xijaaziyiin agtooda xaaluu ku sugnaaday wa bilqasri qasri xaaluu ku dhehnaaday cinda tamiimiyiin tamiimiyiin agtooda xaaluu ku sugnaaday halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala macaarifta kii saddexaad waxaan ka soo baxnay addamiir iyo kii labaad oo ah alcalam kani wuxuu noqonaya kii saddexaad oo ah ismu lishaara ayuu halkan sheekh kaga warramaya wuxuu inoo tacriifiyey ismulishaara shaaro wuxuu ku tacriifiyey waxaa weeye maa wudica limushaarin ilayhi waa kii loo dejiyey inuu ku tusiyo mid la tilmaamayo bimacnaa waa lafdi lafdigani waxaa loo dejiyey in loo isticmaalo mid xaggiisa la tilmaamayo markaad doonaysa inaad tilmaanto nin keligiis ah lafdi bay u dejiyey markaad doonaysa inaad tilmaanto qof dumar ah yani markaa keligeeda alfaad bay u dejiyeen markay doonayaan inay tilmaamaan yani markaa laba nin lafdi bay u dejiyeen markay doonayaan inay tilmaamaan muanath ama dumar laba dumara ah, lafdi bay u dejiyeen ay doonayaan inay tilmaamaan dumar fara badan iyo rag fara badan lafdi bay u dejiyeen ayib guud ahaan marka laisku daro ismulishaaraha alfaada loo isticmaalo ilaa sideed iyo toban lafdi baa loo isticmaalaa sheekhu laakiin sideed iyo tobankaasi ma wada sheegin qeyb ka mida ayuu sheegay inta ugu caansanayd ayuu sheegay wuxuu sheegay in loo isticmaalayo mufradkii mudakerka ahaa da ayuu sheegay mufradkii mudakerka ahaa da baa loo isticmaalaya ha noqdo wax caqli leh ama aysan noqon yani markaas mid caqli leh labaduba waxaa loo isticmaalayaa da baa loo isticmaalaya waxaad ohanaysaa da zaydun da waa mubtade zaydun waa khabar da ismu ishaara mabniyu cala الsukuun fi maxali rafci mubtada da ismu ishaara mabniyu calى الsukuun fi maxali rafci mubtada ayib maxaan lena fi maxali rafcin marfuuc maan dhahno lanna waa mebni horaan usoo marnay asmaada mabniyaadka waxaa ka mid ah ismu ishaara waa mebni mebnina waxaa ka dhigay wuxuu shabahayaa xarafkii wuxuuna ka shabahaya agga macnaha ayuu ka shabahaya marka daa waa mubtade zaydunna waa khabarkiisii daa zaydun waa asagoo ku dhacaya wax caqli leh isagoo ku dhacay waxaan caqli lahayn waa sida haada jabalun haada jabalun waa daadii oo ha laga hormariyay asagaa inoo soo wada waa daadii oo ha laga hormariyey da haada baa la yihi jabalna waa khabarkii haada jabal haada waa jabalna waa khabarkii aayadda qur-aanka haada ywm lfasli haada da wey da ha baa laga hormariyey da waa mubtade yowmuna waa khabarkii yowm lfasli marka daadaasi wax caqli leh waa loo isticmaalayaa nin caqli leh mudakar caqli leh waxaan caqli lahayna waa loo isticmaalaya labaduba muanafkii wuxuu sheekhu inoo sheegay shan lafdi dii dihi ti tihi ta shantaa lafdi ayaa loo isticmaalaa waxaad odhanaysaa haadihi hindun haadihi hindun haadihi mabtudo wey ama dihi dihi hadaad ka reebi kartaa dihi hindun tani waa hindo dihi hindun haddii ha laga hormariy haadihi hindun ayb wa haadihi shajaratu marka wixii caqlina waa loo isticmaalaa waxaan caqli lahayna waa loo isticmaala haadihi jahannamu haadihi o mubtade jahannamuna waa khabarkii marka alfaada shanta dumar baa loo isticmaalaya dii hindun wadihi zaynabu wati wati xaliimatu watihi faatimatu wata maryamu waad ohanaysaa dhammaanna waa ismulishaaro weeyaan ayib xadiis waxaa kusoo aroortay kayfa tiikum kayfa tiikum waa tiidii oo markaasi kaafulkhiaab lala xiriiriyey rag lala dad badan lala khitaabayo kayfa tiikum af soomaaliga markaasi ayay markaa noocama u ekaanaysaa labada nin waa daani marka xaalatu rafco la joogo marka la joogo xaalatu rafco waa daani waxaad ohanaysaa daani ghulaamaani ha ka hormari haadaani ulaamaani haadaani waa ismu ishaaro ayib ghulaamaanna waana mubtade ghulaamaanna waa khabarkii haadaani ghulaamaan fadhanika burhaanaani dhaanikadi wey dhani dhani waa labadii nin fa baa laga hormariyey fadhanika burhaanaan dhanika waa ismu ishaaro waa mubtade burhaanaanna waa khabarkii wey fadhanika burhaanaan waa marka la joogo xaalatu rafca xaalat basmaha marka la joogo iyo jarkuna dhayni baa la ohanayaa dhayni dhayni ayaa la ohanayaa ayib waxaad ohanaysaa akramtu haadayni اlmujtahidayn akramtu haadayni اlmujtahidayn akramtu waa ficli faacil haadayni wuxuu noqonayaa mafcuulu bihi mabniyu calى اlkasr fi maxali nasbi ayib waxaa la mid ah calى qiraءة ina haadayni lasaaxiraan qiradan la akriyo qiratu xafs can caasim ina haadaani lasaaxiraan wey qiro kale waxaa jirta ina haadayni lasaaxiraani marka haadayni fii maxal nasbin ayay taa loo ismiinaa marka sheekhu muxuu inoo leeyahay xaalat nasb waljar baa haadayni la ohanaya muxuu sheekhu inoo leeyahay ismu shaara waxaan sheegnay inuu mabni yahay marka xaalatu rafcihi iyo xaalatu nasbahan la kala saarayo muxuu yahay culimadu waxay leeyihiin calaa qawlin mucrab bay noqdeen ismu shaarihi mucrab buu noqday maadaama muhano uu noqday musanuhu waa min khawaas asmaa ismiga ismiga calaamad gaar ah ayaa laga helay idan mebniga uu ka baxay mucrabuba noqdayba maadaama musano uu noqday wtaniyatu khaasatu biasmaa asmaadun baa musano laga dhigaa asmaada ayuun baa la taniyeeyaa xuruufta afcaashan idan lama taniyeeyo maadaama ismigii mabniga ahaa laga helay wax asmaada khaas ku ah binihii meesha waxaa ka saaray waxaan soo kordhay oo ah in laga helay ismigii hay asmaada khaas ku ah oo tasniyada ah sia waa qowl qowl waxaa weeye mucra waa mebni laakiin tasniyadan marna laleeyahay dhani marna laleeyahay dhayni marna yan markaas xaalatu nasbiya jarkii dhayni laleeyahay waa mushaakalatu bilmuhana muhanihi baa loo ekeysiinayaa wa ilaa muhane xaqiiqiya maaha muhane xaqiiqiya maaha marka markaan icraabayno qowlka hore markaan ku soconno markaan leenahay jaa dani jaa dani dani waxaan leenahay faacil marfuucu calaamata rafc lif niyaabata can dama lanahu muhana markaan ku soconayno qowlka labaad waxaan oranayna jaa dani dani ismu ishaara mabniyun cala kasr fi maxali rafcin faacil dayni raaytu dayni raaytu dayni cala madhab اlأwl raaytu ficlu wa faacil dayni bihi mansuub calaamatu nasbi alya niyaabata can alfatxa liannahu muhana waa madhabka hore ka labaad waxaa la odhanayaa dayni ismu ishaara mabniyu cala alkasr fi maxali nasbin mafcuulu bihi ayaa la ohanaya marartu bidayni bidayni albaw xarfu jar dayni ism majruurun bilba wa calaamatu jarihi alya niyaabata can alkasra liannahu muhana waa madhabka hore madhabka labaad bidayni albaw xarfu jar dayni mabniyu bidayni albaw xarfu jar dayni ismu ishaara mabniyu cala kasr fi maxali jari marka in la yidhaahdo musano maahane musana loo ekeysiinayaa iyo in la yidhaahdo maadaama musano uu noqday musanahuna asmaada uu khaas ku yahay ismigii mucrab buu isku bedelayo mabnigii uu ka baxay waxaa ku xiga labadii dumarka ahaa taani baa loo isticmaalaya xaalatu rafcihi taani baad ohanaysaa taani xaalatu nasbihi jarkina tayni baad ohanaysaa tayni waxaad ohanaysaa jaat jaat taani jaaad waxaa timid taani lmar'ataan labadaa dumarkaa baa yimid taani lmar'ataan labadaa dumarka ayaa yimid jaaءat ficil maadi mabniyu calى اfatx laa maxala min اcraab wa taau taau taaniis ayib taani اmar'ataan taani ismu ishaara mabniyu calى اlkasr fi maxali rafci faacil almar'ataan waa bayaan ama bedel ama nacti kii la doona la ohan karaa waxaad odhanaysaa ishtaraytu tayni tayni tufaaxatayn ishtaraytu waxaan iibsaday tayni tufaaxatayn labada tufaxaan iibsaday tayni marka maxaad ohanaysaa ishtaraytu ficl wa faacil tayni ismu lishaara ismu lishaara mabniyun cala alkasri fii maxali nasbin mafcuulu bihi soo adx maaha atufaaxatayna waa bedel waa bayaan eh ayib madhabka labaad haddaan ku soconno wuxuu noqonaya ishtaraytu ficl wafaacil tayni mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alya niyaabata can alfatx liannahu muhanaha kadib wuxuu inoo sheegay jamcii labadiisiba mudakarkiisiiba muanaskiisiba in loo isticmaalayo hal lafdi oo ah ulaai in loo isticmaalayo ulaai lafdigaas in loo isticmaalayo marka laba madhab ayaa ku sugan xijaaziyiin oo madaya ulaai odhanaya iyo tamiimiyiin oo odhanaya ulaa oo markaa qasri ku samaynaya labadaa madhabba waa laba madhab markaas banaan qur-aanka wuxuu kusoo degay yani marka luqat lmad oo marka luqatu ahlixijaaz buu kuso degay qur-aanku yani ha antum ulaai tuxibuunahum ha antum ulaai waa la maday bilmaddi ayib haulaai banaati marka bilmaddi ayuu markaa qur-aanku ku yimid marka labadoo banaan ulaai in la yidhaahdo haula banaatuka haula banaatuka iyo haaulaai banaatuka labaduba waa banaanta wuxuu sheeku raximah اllahu taala ismulishaarati ismiga ismulishaaraha la yidhaahdo maa ismi weeyi wadica loo dejiyey limushaarin ilayhi mid xaggiisa la tilmaamayo wa huwa daawi wa huwa ismulishaarihii daawi lilmufradi xaalu u sugnaaday mufrad mufradkii almudakari mudakerka ahaa wadii weeye wadihi weeye vii weeye wadihi weeye watii weeye watihi weeye wataan wey lilmufradati xaalu usugnaaday mufrado almuanaa mufradadii almuanahati muanaka ahayd dhadig ahayd wadaani wey lilmuhana muhana xaalu usugnaaday muhanihii almudakari mudakerka ahaa fii xaalati rafci xaalati rafca xaal ugu sugnaaday wadayni weeye fii xaalati اnasbi waljari ama fii xaalatay anasbi waljari labadu laba markaasi laba nusko ayaa markaa midna fii xaalati الnaصbi wاljari ama fii xaalatay الnaصbi wاljari dayni weeye fii xaalati الnaصbi wاljari xaaluu markaa usugnaaday labada xaaladood wataani weeye lilmuhanaa muhane xaaluu usugnaaday muhanihii almuanahi dumarka ahaa fii xaalati rafci xaalati rafci xaaluu ugu sugnaaday watayni weeye fii xaalati nasbi xaaluu usugnaaday iyo waljari waliljamci jamci ayuu usugnaaday mudakaran kaana mudakaran mudakar ahaaya rag ahaaya aw muanaan muanas haaya ula ula baa usugnaaday bilmadi mad xaaluu ku dhehnaaday cinda alxijaaziyiin xijaaziyiin agtooda xaaluu ku sugnaaday wa bilqasri qasri xaaluu ku dhehnaaday cinda tamiimiyiin tamiimiyiin agtooda xaaluu ku sugnaaday wayajuusu waxaa banaan buu sheekhu raximah llah yajuusu waxaa banaan dukuuluhaa atambiih ha u tambiih in la geliyo ha u tambiih in la geliyo calaa asmaa ishaara ismuishaariha oo tambihi in la geliyo lagu daro ayaa markaa banaan naxwu haada wahaadihi wahaadaani wahaadayni wahaataani wahaatayni wahaaulaay waida kaana hadduu yahay almushaaru ileyhi ka la ishaarayo baciidan mid fog hadduu yahay laxiqat waxaa haleelaysa isma alishaarati ismulishaarihi waxaa haleelaysa kaafun xarfiyatun kaaf xaraf ah kaafkaasoo tatasarafu gadgadoomaysa tasaruf alkaafi ismiya ay ka tasarufi alkaafi ismiya kaafkii ismigaasu u gadgadoomayay bixasabi mukhaaabi sida marka mukhaaabka uu yahay naxu daaka wadaaki wadaakuma wadaakum wadaakuna nusa qaarna waxay qorayaan alxaqta isma alishaarati kaafan waa nuso kale wey wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala waxaa banaan in ha laga hormariyo ismu ishaarihii haadaasi ha u tambiih baa la yidhaahdaa waa baraarujin ayib waxay ka dhigantaa loo lagu leeya soo jeedso soo jeedso markaad soo jeesatid kadib a marka lagu tilmaamaya wixii la doonay in lagu sheego marka ha tambiih saasa loogu bixiyey wa haadii yani markaa soo jeedinta ayib baraarujinta wey haadaas waxay gelaysaa ismul ishaarahay gelaysaa ah, haddaan soo aragnay ayay gelaysaa qayb ka midaysan yani markaasi eh, eh, dhammaan way gelaysa waxad oranaysaa haadaa waa waa mufradkii haadihi waa gabadhii haadaani waa labadii nin haataani waa labadii dumarkaha haa ulaai waa markaasi jamacii wey rag iyo dumar ka yihiinba marka dhammaantood haadu way gelaysaa intaaba sheekhu markuu inoo sheegay ayaa wuxuu inoo tilmaamay marka aad doonaysid inaad tilmaanto ismu baciid ah markaad doonaysa ismu baciida ah inaad tilmaanto waxaad ku daraysaa ismu kaaf baad ku daraysaa kaafkaasi ismi maaha waa kaaf xaraf ah ayib waa kaaf xarafo weeye sidii laakiin kaafki ismiga bay isu badbedeleysaa hadba qofka lala hadlayo ayaad markaasi ka dhigaysaa hadduu mufrad yahay ka haddii uu yahay muana ki hadday laba yihiin kumaa hadday rag badan yihiin kum hadday yihiin dumar badan kunna baad odhanaysaa haddii aan doonayna maalan inaan tilmaano waxaan doonaynaa nin baa nin u tilmaamaynaa nin baan waxaan leenahay ninkaas xaggiisaan u tilmaamayna waxaan leenahay daka dada waa kii la tilmaamayey kaafkana muxuu yahay waa kii aada la hadlaysay laba qof wey marka midna waa midkaad tilmaamayso midna waa midkaad la hadlayso ninkaad la hadlayso waa maxamed oo ka hortaagan ninkaad doonaysa inaad tustana waa cali marka dada hore yaa leh kan la tilmaama yaa leh kaafkana yaa leh kanaad la hadlaysid marka waxaad ohanaysaa daka inan baad doonaysa ad wax u tilmaamto waxaad ohanaysaa haki labadi maxaad odhanaysaa hal nimaad u tilmaamaysaa hakuma hakum waa raggii badnaa markaa wa tilmaamaysa hakuna ayib haddii aan doonayo masalan inaan laba nin wax u tilmaamo laba nin baan laba u tilmaamaya mukhaatabiintu waa labo kuwaan tilmaamayana waa labo maxaa la ohanaya waxaad soo qaadaysaa waxaad hormarinaysaa marka hore ka la tilmaamayo labada nin maxaa lagu tilmaami jiray hani soo ma ahayn ani kadib waxaad ku xejinaysaa kuma maad ohanaysaa ani kuma anida maxay ku dhacaysaa kii la tilmaamay labadii la tilmaamay halkaa fadhiyey kumaadana kuwaad la hadlaysay waxaad leedahay ani kuma labadiina yani labadaasaan idin tilmaamaya waxaad doonaysaa inaad rag badan rag badan u tilmaamto rag badan maxaa lagu tilmaami jiray walaa soo mahayn waxaad ohanaysaa ulaa ulaaicum waad ohanaysa ulaaicum ulaaicum ulaa'idu waa wixii lagu tilmaami jiray rag faraha badan waxaad la khitaabaysana waa rag badan sooma ulaaikum rag badan baa waxaad u tilmaamaysaa dumar badan rag fara badan baa dumar badan u tilmaamaysaa waxaad ohanaysaa ulaa'i kuna waad ohanaysaa marka alkaaf tatasaraf kama tatasarafu alkaaf ismiya kaafka ismisu isku bedelayay ayuu kana isku bedelaya lakiin iyadu waa xaraf wey waa xaraf waa hadduu baciid yahay marka ismu hadduu baciid yahay halkaa marka waxaa laga fahmayaa waxaa la tilmaamayo mar inuu yahay qariib marna inuu yahay baciid hadduu qariib yahay alfaadii aan soo marayna baa lagu tilmaamaya ninka keligiisa waxaad ohanaysaa haada labadii maxaad ohanaysaa haadaani kuwii badnaa haaulaai waxaad markaa tilmaamaysa waa wax dhow markaas hadday kaa fog yihiinna kaaf baad ku daraysaa kaaf baad ku daraysaa sidaas marka waa qowl waa madhab waana madhabu ibnu malik raximah اllah in ismu ishaaruhu laba martabo u leh qurba wa bucda bas wax kale ma leh mid kuu dhow iyo mid kaa fog kaafku waa markuu kaa fogya markuu ku dhow yahana kaaf ka reeb qowl saddexaad baa jiro ohanaya qowl kalaa jiro ohanaya may waa saddex martabo qurba wusta bucda waxaa la tilmaamaya inuu kuu dhow yahay iyo inuu meel dhexe joogo iyo inuu kaa fogyahay hadduu kuu dhow yahay waa alfaadii hadda aan soo maraynay tha thi tani sawaadix maaha ulai a markay ku dhow yihiin markaad tilmaamaysa hadday meel dhexe joogaanna kaaf ku dar bas maxaad oranaysaa haka haki waad oranaysaa hakuma kaaf baad ku daraysaa hadday kaasii fog yihiinna laam kusii dar laam kusii dar soo waadix marka waa laba madhab in saddex martaba laga dhigo mid dhow iyo mid dhexe iyo mid fog markuu dhow yahay waxba lagu dari mayo kaaf iyo laam midna laguma daraya uu ku dhow yahay alfaadii aan soo marnay hadda baad isticmaalaysaa biduuni kaafi wa laam hadduu meel dhexa joogana maxaad isticmaalaysaa hadduu meel dhexa joogana kaaf baad ku darsanaysaa haddii uu kaa fog yahayna laam loogu dar soo waadix ama in la yidhaahdo maya waa laba martabo inuu kuu dhow yahay inuu kaa fog yahay wustaa iyo bucda israaci hadduu kaa fog yahay ama meel dhexa joogo kaaf ku dar ama laam ku dar sawaadix maa marka labadaa qowl ayaa ku sugan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wayajuuzu waxaa banaan dukhuuluha tanbiih ha tanbiih inay gasho calaa asmaai ishaarati ismu ishaarihi inay gasho ismigii la tilmaamayey ismigii la tilmaamayey waxaa gelaysa ha tabiih naxwu haada naxwu haada wahaadihi e, wahaadaani wahaadayni wahaataani wahaatayni wahaaulaai haada waa ninka keligiisa ahaa haadihi waa gabadhii keligeed ahayd haadaani waa labadii nin haadayni waa xaalatu nasbihi taa horna xaalatu rafcihi weeye ta dambana nasbihii jarkii haataani labadii dumarka ahaa xaalatu rafcihi haatayni labadii dumarka ahaa nasbihii iyo jarkii haaulaai markaasi raggii badnaa ama dumarkii badnaa waida kaana hadduu yahay almushaaru ilayhi kan la tilmaamayo hadduu yahay baciidan mid fog hadduu yahay laxiqat ama alxaqta isma alishaarati kaafan ismaishaari waxaad haleeshinaysaa kaaf ama laxiqat waxaa haleelaysaa isma alishaarati ismulishaari waxaa haleelaysaa kaafun xarfiyatun kaaf xaraf ah ayaa haleelaya ayib kaaf kaasoo tatasarafu gadgadoomaysaa tasaruf alkaafi ka tasarufi alkaafi kaaf siduu ugadgadoomo kaafkii alsmiyati ee ismiga ahayd bixasabi mukhaaab bay isku bedelaysaa mukhaaabku sida marka uu yahay xaalkiisu sida uu yahay ayuu markaa isku bedelayaa mukhaaabka mar muxuu noqonayaa mufrad buu noqonayaa mudakar ah marka maxaad ohanaysaa daaka marna muxuu noqonayaa mufrad muanathaa daaki dheh labay noqonayaan daakumaa dheh dumar badan bay noqonayaan daakuna dheh raggii badnaa bay noqonayaan daakum dheh marka bixasab mukhaaab mukhaaabka markaasi marka cidda lala khitaabayo ayuu marka kaafka isbedelaya naxu daaka weeyaan wadaaki wey daaka nin baa lala khitaabaya daaki maxaa lala khitaabaya qof dumara daakumaa laba qof baa lala khitaabaya oo ama rag ama dumara daakum rag badan baa lala khitaabaya daakunna dumar badan ayaa lala khitaabaya laakiin dhammaan waxa la ishaaraya muxuu yahy garana cidda lala khitaabayo ka hore inuu yahay nin keligiis ka dambe inuu yahay qof dumara ka saddexaad inuu yahay laba qof ka afraad inuu yahay rag fara badan ka shanaad inay dumar badan yihiin laakiin cidda la tilmaamayo maxay yihiin shanta xaaladood waxaa la tilmaamaya muxuu yahay ma mufradba ma muhana ma jaaca muxuu yahay waa mufrad mudakar ah daa daa wadiga arkaya daa daa maxaa loo isticmaali jiray mufrad mudakar ah. soo wadix maha haddii aan haddaan markaa ishaarayno dumar muanasa mufradda maxaan ohan lahayn maxaan ohan lahayn taa soo mahayn taaka taaki taakuma taakum taakuna haddii aan tilmaamayno musanihii raggaa labadii nin maxaanu lahayn oon qof u tilmaamayno haa dhanika dhaniki dhanikuma dhanikum dhanikuna ayuu noqonaya wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala wayajuusu waxaa banaan an taziida inaad ziyaadiso laaman laam inaad ziyaadiso qablahaa qabla alkaafi naxwu dalika weya aali w wadalikuma wadaalikum w wadaalikuna wey walaa tadkhulu ma gelayso allaamu laamki ma gelayo fi lmuhana muhane ma gelayo walaa fi ljamci jamcna ma gelayo fii luqati man cid luqadeeda madahu maday wainamaa tadkhulu waxaa gelaysa fiihima fi lmuhana waljamci xaalat albucdi xaaladda fogaanshaha alkaafu kaaf baa gelaya naxu daanikuma wey wa taanikumaa wa ulaaika wey wakadalika saasoo kale laa tadkhulu ma gelayso laamkii calى mfradi mfrad ma gelayso ida taqadamat hatanbiih ha tanbih hadday ka hormarto naxwu hada fayuqaalu fiihi waxaa la odhanaya fi xaalat اbudi xaalat bucdiga waxa la ohanaya haadakaa la ohanaya halkan shekh wuxuu inoo sheegay raximah llahu tacaala kaafkii xaalatulbucdiga uu inoo sheegay in lagu darayo inay bannaan tahay in laam laga hormariyo laam in laga hormariyo oo la daalikii baad odhanaysaa markaad nin tilmaamayso ood qof dumar u tilmaamayso cidaad la khidaabayso waa dumar laakiin waxaad tilmaamaysa waa nin ayib daalikuma waxaad tilmaamaysaa waa nin laakiin laba qof baad u tilmaamaysaa laba qof baad la khitaabaysaa daalikum waxaad tilmaamaysaa waa nin rag badan baad u tilmaamaysaa ood la khitaabaysaa daalikuna nin baad baad tilmaamaysaa cidaad u tilmaamaysa ood la khitaabaysana waa dumar fara badan marka lam iyo kaaf baad isugu daraysaa laam iyo kaaf ayaad isugu daraysaa marka xaaladaasi waa xaaladda aan sheegnay in la daro xaaladda kaafka la isticmaalayo keligiis iyo xaalka kaafka laamka la isku daro in isku mid laga dhigo oo labadaba la yihaahdo kaafko keligii ah ama ama kaaf iyo laamo wada socda waa xaalat lbucdi insaa la yihaahdo iyo in la kala qaado la yihaahdo kaafka keligiis marka uu yahay waa wusta waa xaalad dhexe markuu meel la xajoogo qofka la tilmaamayo haddii laakiin uu kaa fog yahay kaafkii maxaa lagu darayaa kaafkiina kuma filna maxaa lagu kordhinayaa laam baa lagu darayaa laam ayaa lagu darayaa kadib wuxuu tilmaamay mawaadic laamku uusan geli karin mawaadic laamku uusan geli karin mawaadicaas maxay yihiin kow jamaca ciddii madaysa ulaai kuwii madayey ulaai kuwii madayey ulaalika ma ohan karaan markay doonayaan inay baciid ka dhigaan nin baad u tilmaamaysa cid fara badan waxaad ohanaysaa ulai ka basaad ohanaysaa ulai intaasi waa waa ismigii ismushaarihii wey kaafkana waa ninka la khitaabaysa ulai ka ma ohanaysi ulaa li ka oo adoo bucdi jeeda laam iyo kaaf sugu dari maysid ulaaika baad ohanaysa bas ulaaika halkaasi waa xaalad laakiin haddii la gaabiyo qasri laga dhigo hadduu maqsuur yahay waa lagu dari karaa laamka waa lagu dari karaa oo cidda markaas maqsuur ka dhigaysa way ku darayaan shaacirku wuxuu yihi ulaalika qawmii lam yakunuu ushaabatan wahal yacidu diliilu ilaa ulaalika ulaalika ulaa ulaalika waa qasri kuwaasi qawmii qoladeeda weeye lam yakunuu maysan ahaan ushaabatan akhlaaqu min annas dadka isku daray maaha wahal yacid diliilu nin diliiloo lunsan miyuu wacdiyaa ilaa ulaalika kuwaas mooyaane ulaalika ulaai ma oran ulaailika ma oran ulaalika waa luqatu lqasrigii weyi marka haddii la qasriyo oo ulaa ulaa bes la akriyo laamkii iyo kaafka la dari karaa laakiin haddii la mado maya kaaf kaliyaad isticmaalaysaa ulaaikaad ohanaysaa ayib halkaasi waa xaalad weeye xaalad labaad waxa weye muanihi ani iyo tani ani iyo tani kuma dari kartid xaalatu markaasi bucdiga laama kuma dari kartid waxaad ohanaysaa anika iyo tanika odhan maysid ani lika iyo tani e, e, e, tani lika odhan maysid tani laka odhan maysid waxaad isticmaalaysaa kaaf keligiisaad isticmaalaysaa waa mawdic labaad weeye oo laamkii aan lagu daraynin mawdic saddexaad waxaa weeye ha tambi haddii laga hormariyo ilaa kelmadaha dhamaantood ha tambi baa laga hormarin karaa haada haadihi haadaani haataani saadmaa haaulaai ha tambi haddaad ka hormariso iska ilaali inaad ku darto laam xaalatulbucdiga haddii xaalatulbucdi aad doonaysa adoo ha ka hormariyey kaafaad ku kaaftomaysaa kaafka ayaad ku kaaftomaysaa wuxuu sheeku raximah llahu tacaala waa waxaa banaan an taziida inaad ziyaadiso qablahaa ay qabla alkaafi laama laam inaad iyaadiso naxu daalika weeyaan wadaaliki wey wadaalikumaa wey wadalikum wey wadaalikuna wey walaa tadkhulu ma gelayso allaamu laamkii ma gelayo fi lmuhana muhana ma gelayo walaa fi ljamci jamcna ma gelayo fii luqati man cid luqadiisa ma gelayo madahu maday fii luqati man madahu ku qayday fii luqati cid madin markaasi way banaanta wainamaa tadkhulu waxaa gelaya dheh fiihimaa fi lmuhana waljamci xaalat albucdi waxaa gelaya alkaafu kaaf baa gelaya naxw daanikumaa weya taanikumaa ulaaika weya wakadalika saasoo kale laa tadkhulu ma gelayso laamtii cala almufradi mufrad ma gelayso idaa taqadamatu hadday ka hormarto mufradkii hau tambiih hau tambih hadday ka hormarto naxwu haada fa fiihi waxaa la odhanayaa fii xaalati albucdi waxaa la odhanayaa haadaaka la odhanaya haadaaka maxaa la diidaya in la yidhahdo haadaa haadalika ayaa la diidaya haadalika qaala اmualifu raximah اllah wayushaaru ilى makan اqariib wayushaaru waxaa lagu tilmaamaya ilى makan اqariib makaankii kuu dhowaa bihunaa baa lagu tilmaamaya aw haahuna hunaa halkan aw haahuna halkan naxw ina haahuna qaaciduun way tusaalo wailى makaan اbaciid wayushaaru waxaa lagu tilmaamaya ilى makaan اbaciid bihunaaka ayaa lagu tilmaamaya aw haa hunaaka hunaaka halkaas aw haa hunaaka halkaas aw hunaalika halkaas aw hanna bifathi lhaa halkaas aw hina halkaas aw hama wasla halkaas naxw waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciima wa mulkan kabiira wuxuu soo dhameeyey sheekhu raximah ullah waxaa la tilmaamaya marka uu yahay daato soo dhameeyey daatada la tilmaamayo wuxuu noo sheegay inay tahay shan mfrad mukra mfrada muanaa muan mukra muan muana iyo jamci isku lafdi ah shantaas ayuu noqonayaa mushaar uleyhigu haddii la kala qaado jamcina yani markaasi lix bay saa ku noqonayaa laakiin lafdiga bay wadaagayaan marka mushaarulehigu lix buu noqonaya wuu soo dhameeyey halkan wuxuu ka warramayaa mushaarulehigu hadduu yahay makaan waxa la tilmaamayo boos hadduu yahay maxaa lagu tilmaamaya waxaa la tilmaamaya hadduu makaan iyo boos yahay maxaa lagu tilmaamayaa kiibuu sheekhu inoo sheegayaa alfaadda loo isticmaalayo alfaadda loo isticmaalayo waxaad odhanaysaa hunaa aw haa hunaa hunaadii oo ha laga hormariya hunaa halkan ha kasii hormari haa hunaa halkan miaalkeedu haa hunaa qaaciduun inaa haahunaa qaaciduun inna waa xarfu nasbin wa tawkiid naaduna waa ismigeedii qaaciduuna waa khabarkii marfuucun wacalaamatu rafcihi alwaw niyaabata can dama liannahu jamcu mudakar asaalim haahunaana waa darfu makaan darafku waa la tacalujiyaa daraf ijaar iyo majruur haddaad aragto tacaluq bay u baahan yihiin idan haahunaa darafkaasi qaaciduuna ayuu ku tacaluqayaa macnuu wuxuu noqonayaa ina anagu qaaciduuna waxaan fadhinaynaa haahuna halkan halkanaan sii fadhinaynaa fadhab anta warabuka faqaatila ina haahuna qaaciduun marka haahuna darafkaas qaaciduun ayaa lagu tacalujinaya wasfigaas ayaa lagu tacalujinaya waa haddii makaanka la tilmaamayo meel kuu dhow hadday tahay wey huna haahuna haddii laakiin meeshaa tilmaamaysa ay kaa fog tahay kaafkii aan ku daraynay markuu mushaaru ileyhigu ahaa daata markuu ahaa qof markuu ahaa kiin baa lagu darayaa hunaaka haa hunaaka hunaaka haa hunaaka ama lam ku daro hunaalika dheh hunaalika ayb hunaalika hunaalikadaas ama alfaadan axyaana waxaa loo isticmaalaa zaman lafti waa loo isticmaalaa hadda waa makaan buu sheekhu noo sheegay wayushaaru ila lmakaani alqariibi zaman laftiisa waa loo isticmaalaa hunaalika dacaa zakariya rabbah hunaalika goortaas iyo waktigaas ayuu dacaa zakariya rabba marka iyadoo loo isticmaalaya zaman ayay markaa tusaala noqonaysaa haddii makaankii marka uu fog yahay kaafka waa lagu darayaa haadi ka hormari ama haka ka hormarin oo hunaaka dheh kaaf kaliu kaaftan haana ha hormarin ama haa hunaaka dheh oo haadi ka hormari say u ahayd huna iyo haa hunaa ayaa hunaaka iyo haa hunaaka loo odhanaya ama hunaalika dheh oo laamkii ku dar laamulbucdigii ku dar laamka iska daa haadi fatxi nuunkana shad hanna iyo hinna labadu waa la isticmaalaa hanna halkaasay noqonaysaa meel kaafog markaad tilmaamaysid ama hinna markaad tilmaamaysid meel markaa kaafog waxaad ohanaysaa hamma ama tusaalaheedu wa idaa ra'ayta ama ra'ayta idaa waa darfun lima yastaqbilu min azamaan ra'aytana waa ficlu wa faacil taadu waa faacilkii ra'ay waa ficilkii mabniyu cala sukuun bitisaalihi bdamiir rafc wataau damiiru mutasilu mabniyu cala lfatx fi maxali rafcin faacil raayta uma waa darfu makaan wey darf makaan waliba baciid ah ra-aytay ku tacalluqaysaa waidaa ra-ayta ama halka haddii aad aragto waa jannada iyo waxa yaala waxaad arkaysaa naciima wa mulkan kabiira marka amadaasi ra-ayta ayay ku tacalluqaysaa wayushaaru waxaa lagu tilmaamaa ila makaan اqariib meeshii kuu dhoweyd bhunaa waxaa lagu tilmaamaa hunaa halka aw haa hunaa yani markaasi aw haa hunaa halkaas yani halka naxw ina haa hunaa qaacidun wa ila makaani wayushaaru waxaa lagu ishaaray lagu tilmaamaya ila makaani اbaciidi meeshii kaa fogeyd bihunaakaad ku tilmaamaysaa aw haa hunaaka baad ku tilmaamaysaa aw hunaalikaad ku tilmaamaysaa aw hana aw hina baad ku tilmaamaysaa aw ama ama tilmaamaysa naxw waidaa raayta ama ra'ayta naciima wa mulkan kabiira halkaa inoo joogo wallah aclam